bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin qaala almualifu raximahu llahu tacaala wa ama eh, kaan fatacmalu wayaqilu dikru smiha wa yufsalu lficlu minha bilam aw qad eh, waxaan ku dhex jirnay ina iyo akhawaadkeeda oo lixdii xaraf ahaa eh, mid kasta macnaheeda iyo camalkeeda iyo jawaazu khabariha may weli lama gaarin jawaaskeeda iyo ayaga haddii laga qaado shadada saaran ama shidka saaran haddii laga qaado say u kala camal falayaanan hadda inoogu wardambaysa markaasuu leeyahay wa amaa ka-an haddii waxaan horey usoo sheegnay ina haddii camalka oo shidka laga qaado laba wajiyaa ku banaan alicmaalu walihmaalu walihmaalu arjax anna haddii shidka laga qaado an annaha tacmalu fi kuli alaxwaal laakiin shuruud bay leedahay oo khabarkeeda suu noqon karaa isimkeeda in la xadfi in waajib yahay damiiru shani ou noqdo marka ficilka laga fasli hadduu ficil mutasarif hayru ducaa uu yahay xarafka saddexaad wa amaa kaan buu yiri haddii kaanadii kaan la yiraahdo fa tacmalu way camal fashaa muطlaqan sawaaء khufifat aw shudidat way camal wayaqilu waxaa yaraaday dikru smiha isimkeeda in la sheega haddii la fududay waa yaryah wa yufsalu lficlu minhaa ficilkana waxaa loogaga fasliyaa bilam ow qad haddii an ka anadii haddii ka an la yiraahdo waxa weeyaan annahaa tacmalu ha camal fashee laakiin isimkeeda in la xadfaa bannaan maya isimkeeda waa la xadfaa sida badan marka haddii eh, ficilka oo khabarka uu dhacayane lamyaa loogaga fasliyaa ama qad markaasuu uri idaa khufifat kaan haddii la fududee wajaba icmaaluha in la camal siiyaa waajibe kamaa yajibu icmaalu an an sidii in loo camal siiya ay waajibka ahayd yaa kaanana haddii la fududee loo camal siinaya walaakin dikru smihaa isimkeeda in la sheego akharu min dikri ismi an an isimkeeda in la sheega ayadaa ka badan tan isimkeeda in la xadfo way habboon tahay laakiin marka loo fiiriyo an iyo ka an isimkooda in la gooyo an isimkeeda in la gooyaa badan oo kan oo ka an ah in isimkeeda la sheegaa badan walaa yalzamu mana laasimayo an yakuuna isimka an inuu noqdo damiiran qaala shaaciru wuxuu ihi wa yowman tuwaafiina biwajhin muqasami kaan dhabyatan tactuu ilaa waariqi الsalami marka wuxuu leeyahay wa yowman maalin tuwaafiinaa waxay noola timaada biwajhin wejgoo muqasamin bimacnaa la qurxiyey waay ayib kaan dhabyatun kaanhaa waaba iyadoo dhabyatun ah cawl ah tactuu daaqaysa ilaa waariqi salami geedka salam la yidhaha geedihiisa iyadoo daaqayso macnaha cawsha markii geed daaqay dhuunteeda kor usii qaadaa acdaadeeda dhammaa kasoo baxayso marka carabta thaqaafadeeda iyo annaga waan kala duwannahay waxyaalaha qurxan weliba dumarka oo kale markay rabaan inay qurax ku sheegaan waxay ku tilmaami jireen inay u ag tahay dabyada ama maha wax la yidhaahdo ay qurax la ag tahay hadaad fiirisid hadda qurax weyn oo meeshaas ka muuqatana ma leh marka maxalu shaahidka waxa weeyaan kaan dabyatun hadii la yidhaahdo kaanti mukhafafa min kaana tacmalu tansibu ism wa tarfacu lkhabra wasmuha damiiru shani maxduuf dabyatuna khabarkeedii waay calaa riwaaya weeyaan haddii kaan dabyatan la yidhaahdane isimkeedii uu noqonaa kaan dabyatan tactuu ilaa waariqi salami hadihi اlmarأatu wa yowma tuwaafiina biwajhin muqasamin kaa dabyatan dabya waaba iyadoo tactuu ilaa waariqi salami daaqaysa hadihi اlmarأa oo tashbiih mackuusa waxaad leedahay bahashaas cawsha ah oo geed daaqayso yaa waxay u eg tahay gabadhan gabadhiya waxaa laga dhigay mushabah bihi dabyadina mushabaha laga dhigay bimacnaa ana alasla fi ljamaal hadihi اlmarأa wa shubihat اdabya alati hiya gaaya fi اljamaal cinda الshucaraa anaha tushbih hadihi اlmarأa marka waa mackuus yurwa waxaa la wariyaa binasbi dabya kaan dabyatan in la yidhaahdo calaa anaha alismu inay tahay ko dabyada isimka oo kaana wاljumlaة bacdahana صifat waa dabyadoo tacطu ilaa waariqsa jumladan tacطu صifat lianna aljumal wa shibha aljumal bacda nakiraati nucuut waay wاlkhabru maxduuf wالtaqdiir waxay noqonay kaan dabyatan caatiyatan hadihi اlmarأatu dabya geed daaqaysa midaanay buu eg tahayba fayakuunu min cagsi الtashbiih oo markaa waxa weeyaan waxaa la rabay in gabadha lagu shabaha dabyada saasaana asal ah laakiin hadda dabyadii wuxuu ka dhigay mushabaha gabadhiia wax lagu shabahay ayib ow ka an makaanaha in laga dhigo dabya yacni dabyadii in laga dhigo dabyatun in la yidhaahdo oo makaankeeda ay ku baaqi noqoto kacantii ay noqoto sideedii dabyana ay noqoto calaa xaqiiqati tashbiih oo kaan dabyatun la yidhaahdo oo markaa kaanhaa gabadhii dabyatun weeyaan wax maqan markaas ma laha isimkeedii kaanhaa laga dhigay dabyatunna khabarkeedi wa yurwaa birafcihaa calaa xadfi lismi isimkioo go-an haddii kaan dabyatun la yidhaahdo ay ka anhaa gabadhii la ammaanay waaba iyadoo dabyatun cawl ah saasay noqonaysaa ayib marka calaa kulli xaal ina isimkeeda la sheegana waa yaryahay laakiin biictibaari an haddii loo fiiriya wuu ka badan yahay laakin alasl an yuxdafa ismuha wa yabqaa khabaruhaa saas waay wa idaa kaana alkhabaru mufradan haddii uu yahay aw jumlatan ismiya hadduu khabarkii ka an oo mukhafadad u dhaca lam yaxtaj lifaasilin in lakala geeya uma baahno falmufradu waxa weeyaan kaan dabyatun oo kale oo an haadi ay noqoto isimkeedii dabyadana khabarkeedii fii riwaayati man rafaca ninkii dabyatun yiri wاljumlaة اlismiyatune ka qowli shaaciri oo kale waay wa sadrun mushriqu naxri kaan hadyaahu xuqaani wa sadrun walahaa sadrun gabadhii la amaanay waxay leedahay sadri feeray leedahay ama laab mushriqu naxri dhuunteedana dhuuntiisa ay ifayso kaanhu waa sadrigaas waa asigoo thadyaahu labadiisa naasood xuqaani laba toobin ay yihiin yacni gabadhii uu ammaanayaa wuxuu leeyahay gabadheeda waxaw xabadkeeda wuu iftiimayaa labadeeda naasna waxaad u malaysaa buuri bahal lahaan dadka lagu tooba say usoo buurbuuran yihiin oo kale inaaseed macnaha ma dhacsana weeyaan marka maxalu shaahidka waxa weeyaan kaanhu haddii la yidhaahdo kaanti مخففة min الثقيل wasmuhaa damiirun maxduuf oo hudi la yidhaahdo thadyaahu mubtada xaqaani خبر والجملة min almubtada walkhabr في محل رفع khabaru ka an ay noqonaysaa marka jumla ismiya yaa khabartii an dhacday oo mukhafafo ahayd isimkeedan ou maqan yahay mana lakala fasilnoo wada wada wa xariiraan wa sadrun mushriqu lawni haddaa tirahdid godid walahaa sadrun wa sadrin mushriqin naxri hadaa tirahdin eh wa sadrin wa ruba sadrin ay noqonaysaa markaas wa in kaana ficlan haddii uu yahay wajaba an yufsala minha haddii ka anti la takhfiifiyo isimkeeda damiir maxduuf laga dhigo khabarkeedana ficil ou noqdo yajibu an yufsala minha imaa bilam in lagaga fasliyo aw qad in lagaga fasliyo sidan loo malaynin antii naasibadeed saana loogu malaynin faalawalu ka qowlihi tacaala kaan lam tagna bilamsi oo kale waay kaan lam tagna bilamsi waaba ayadoon shalay ahayn in xoolihii oo iyo zarcigii ilaahay uu siin balaayo intuu kusoo deey fajacalnaaha xasiidan kaan lam tagna bilamsi dhul oo waxaad moodaa shalay laga shaftay oo wixii laga qaatay musiibada xooggeeda ku dhacday marka fiiri ka-anti waa mukhafafa min kaana isimkeedina waa maxduuf kaanha ay lmasraca jumlada khabar dhacdina tagna waaye marka ficilkii waxaa loogaga fasliya lamtaas lmti lm tu'ta bha lilfasl faqad fahiya caamila fi lficli tagna ficlu mudaaric mizun bilam calaamat xadf xarf lcila yay noqonaysaa jumlada lam tagna oo lam takun macnaheedii ay tahay fii maxali rafcin khabaru ka-aan bay noqonaysaa io wa qowli shaaciri baa ka mid ahoo kaan lam yakun bayna alxajuuni ila asafa aniisun walam yasbru bimakata saamiru marka wuxuu ku leeyahay kaan lam yakun waaba asigoo aanan ahayn bayna alxajuuni meesha xajuun la ila safa laga yimaado anisun mid wax weheliyo oo walam yasmur ousan ku sheekaysanaynin bimakata saamirun musaamara waxaa la yihahdaa habeenkii sheekada bacda alcishaa oo kale dadka markay sheekaysanaya yaa samar la yihahda samur marka wuxuu ku leeyahay macnaha waxa weeyaan dadkii aan meeshaa ka aqiinay oon habeen iyo maalin la sheekaysa jiray ma joogaan buu ku leeyahay hadda xajuun waa meel magaceedo maka wasadkeeday ku taalla sideedaa loogu yaqaanaa xajuun safaana waaba meesha la tawaafayo fi daakhil alxaram weeyaan laakiin fii dalika alwaqti masaafa tawiilay ahayd wixii o dhan hadda waa lawada baabiiyey dhul oo lawada simnaa laga dhigay kaan lam yakun waaba asigoo aanan ahayn bayna alxajuuni ila safa laga gaaro xajuun iyo safaa inta u udhexaysa aniiso wax oo macnaha qof wax weheliya uusan jirin ama dadkaan uusan ictibaarinaynin ama waxa weeyaan dadkii baa meesha kagala tagay oo walam yasmur ousan ku sheekaysanin bimakata saamirun maxalu shaahidka ka an oo mukhafafa min kaana ah isimkeedana uu damiiru maxduuf yahay kaannahu ay tahay jumladan yakun bayna alxajuuni ila safa aniisun aniisun oo ismu yakun mutaakhir iyo beynadaasoo darafkii oo khabar yakun mutaqadim ah oo fii maxali rafcin khabaru kaan ah maadaama jumladan ficliyada khabar ay u dhacday yaa lam loogaga fasliyey waa marka lamti midna waxaa lagugu miithaaliyey shicir midna aaya qur'aan kariim ah wthaani ka qowlihi tacaala asifa taraxulu gayra ana rikaabana lamaa tazul birixaalina wakaan qadi asifa taraxulu rarashadii baa dhowaatay buuri gayra ana rikaabanaa annaga rarkeenna iyo dadkii annaga aan oo musaafiriinteenna lamaa tazul kama zuulin birixaalina yani meeshii aan deganayn weli kama zuulin wakaan qad waaba iyadoo zuushay buu yidhi ayib marka wuxuu u jeedaa meesha tan wuxuu u jeedaa meesha tan kaan qadaas weeyaan azifa taraxulu baa dhowaaday rarashadii gayra ana rikaabana rikaab waxaa lagala jeedaa macnaha wixii oo lagu guuri lahaa iyo rarkoodii lamaa tazul birixaalina yacni meeshii sabadeena weli sideena u degannahay wa kaan qad wa kaan qad zaalat waaba iyadoo zuusho dhaqaaqday markii laga fiiriyo sidan u diyaar garownay wixii aan isugu xerxirannay meeshii aan aan aan ka guuri lahayn aanba deganaane laakiin fi lxukmi waxaan la midnahay anagoo dhaqaaqnay waay sidan u diyaar garownay markii loo fiiriyo marka macnaheedi waxa weeyaan e, wa kaan qad kaanti oo mukhafafa min athaqiila ah ficil oo jumlo aha oo khabar dhacay oo zaaladkaas meesha ka maqan ah oo lamaa tazul ay tusinayso maadaama isimkeedana damiir oo kaanhu ou yahay ficilkeediina khabar ou dhaco qad zaalad ou yahay yaa qadaas lagu kala fasliyey intaasuu ujeedaa ayib marka rikaabtaas waxa weeyaan bimacna alibil yaa lagala jeedaa ay wakaan qad zaalat faxudifa alficlu tan lidaruurati shicri baa loo gooyey ee hadda waxa weeyaan wax oo hadda macnoweyn ku dhisan ma ah ayb markaasuu uri walaa yatawasatu khabaruhuna ilaa darfan aw majruuran naxwu qowlihi tacaala ina fii dalika la cibratan wa qowlihi tacaala ina ladayna ankaalan inta marka laga soo baxay khulaasatu lqowl xuruuftaas haddii la fududeeyo marka hore waa taanir leyta shid maba lahaaba iyada sideeday u camalfalay lacalana shidka lagama qaadi karo laakinana haddii la fududeeyo oo shidka laga qaado annaha tuhmal mutlaqan saddex xaraf unbaa soo hartay inna haddii laga qaado shidka laba wajiyaa ku banaan walihmaalu arjax ana iyo kaanana way way camal falayaan fi kuli اlaxwaal sawaaun khufifata aw shudidata laakiin markii la shida dhib malaha isimkooda iyo khabarkooda siday u muuqanayaan walaa yaxtaajaani ila alfasli baynahuma bayna afcaalihima laakiin markii la takfiifiya shuruud bay leeyihin intaas kali awaay inta marka wuxuu leeyahay walaa yatawasadu khabaruhunna khabarkooda ma dhexdhexaydaysto oo bimacnaa laa yataqadamu akhbaaruhuna calaa asmaa'i hadihi alxuruuf ilaa darfan inuu yahay maahine aw majruuran inuu yahay jaari majruur naxu jaari majruurkii ina fii dalika lacibratan ina xarfu tawkiidin wa nasbin lacibratan waa laamtaas waa laam libtidaa cibratan ismu ina mutaakhir في dlika jaaru majruur mتacaliq bkhabri mتaqadimi maxduufin taqdiiru kaainatn waxaa lamid ina ladayna ankaalan ina ankaalan baa kaainu ladayna kaainatu ladayna dheh ankaalan waa xerkayaalo waay marka jaar iyo majruur iyo darf waxaa loogu ogolaaday musanifku wuxuu sheegi doona oo ayaga waxa waaye waa yatawasacuuna fiihima maa laa yatawasacuuna fii gayrihim jaari majruur wax badan oo waxa kale loo ogola ayaga la ogol yahay xuruuftanne kaaniya akhawaadkeeda lamid ma ahana oo alaslu fi lacmaali alafcaal xuruufta ma aha marka wixii asalkooda khilaafsan ma maku camalfali karto markaasuu uri walaa yajuusu fii hada albaabi waxaan banaanayn tawasudu lkhabari khabarka inuu dhexdhexaadisto bayna alcaamili wa smihi caamilka oo inadii ah iyo isimkeedii oo ina zaydan ah dhexdooda ma imaan karo khabarkii walaa taqdiimuhu calayhimaa isimki iyo caamilkiisi oo ina lagama sii wada hormari karo lama dhihi kara qaaiman may qaaimun ina zaydan lama dhihi karay ina qaaimunna zaydan lama dhihi karay saas oo kale kamaa jaaza fii baabi kaana kaana baabkeeda soo u banaanay laa yuqaalu lama yidhaahdo ina qaa'imun zaydan oo qaa'imun khabar muqadam ay tahay zaydan ismu ina ay muahar ay tahay ma jirto kamaa yuqaalu sidii la dhihi jiray kaana qaa'iman zaydun sidii la dhihi jiray kan kuma banaano wاlfarqu baynahumaa waxa weeyaan ana alafcaala ya amkanu fi lcamali camalka iyadaa ku makansi badan min alxuruufi kaga makansin badan fa kaanat waxay ahaatay axmala mid oo ximbaaris badan lian yutasarafa fii macmuulihaa macmuulkeeda in lagu tasarufo iyadaa ku badan hadda wuxuu iri fa kaanat ajmala saasaa ii qoran nuskhada kale aan fiiriyo haddii ay saas tahay ayb fa kaanat axmala saasaa qoran ajmala ma aha nusradan khataeeda aada u badan yahay ayib fa kaanat axmala iyadaa ximbaaris badan lian yutasara fii macmuuliha wamaa axsana qowla bna cunayn maxaa ka wanaag badan yashquu ta'akhurahu dadkii inuu kadib maray asoo ka sheeganaya wuxuu iri kaanii min akhbaari ina walam yujiz lahu axadu fi naxwi an yataqadama marka asxaabtayda lay fiiriya aniga aan dib u dhacsanahay kaanii waaba anigoo min akhbaari ina ina khabaryaalkeedoo kale ah walam yujiz lahu uma banaynin axadun shaksi fi naxwi naxwada dhexdeeda an yataqadama khabarka inuu hormaro cala smiha uu ka hormaray axad u banay ma jirto anigana waxaad moodaa kamaa ana taahura laazimanii ka ananii sirtu min akhbaari ka an oo zumaladayda aan dib kaga maray markaasuu wuxuu iri wayustathnaa min dalika waxaa laga soo reebaa maa ida kaana alkhabaru darfan haddii uu yahay oo jaaran wa majruuran fa inahu yajuusu fiihi maa darafka iyo majruur waxaa ku banaan an yatawasata khabarkii inuu dhexdhexaadisto liannahum qad yatawasacuuna fiihimaa darafka iyo jaari majruurki waxaa waayaan way waasacsanayaan maa lam yatawasacuu fii gayrihima waxay iska eh, waasacsan ay ogolaanayaan waxay ay keyrkooda ogolaanin qaala allahu tacaala ina ladayna ankaala wajaxiima wa qaala tacaala ina fii dalika lacibrata liman yakhsha waa soo horay aan u soo sheegnay waاstagnaytu waan ku kaaftoomay bitanbiihi baraarujintayda cala imtinaaci tawasuti inuu khabarkii dhexdhexaadista inay reeboon tahay waxaan ku baraarujiyey fii gayri masalati darfi waljaari walmajruur waxaan ka ahayn darafka iyo jaar majruurka can itanbiih yaan kaga kaaftoomay inaan ku baraarujiye calaa imtinaaci taqadumi markaan idhi khabarkii ma dhexdhexaadisa karo bayna alismi wa ina bayna inna io wasmihaa ma dhexdhexaadi kara markaan idhi dhexdhexaadkiisa lama ogolo waxaan kaga kaaftoomay inaan sheego laa yajuusu an yataqadama alkhabaru calayhimaa maba dhihin ou ku leeyahay liannahu maxaa yeelay lianna imtinaaca alashali ashalka reebtoonaashadiisa wahwa tawasudu tawasudka hadduu reebtoomay yastalzimu wuxuu laasimsanaya imtinaaca gayrihi bikhilaafi alcagsi haddii la yidhi khabarkii inadii isimkeeda dhexdhexaadkiisa lama ogolo ilaa idaa kaana darfan ojaar majruurun markii la yidhi waxaa laga fahmay labadoodii kama wada hormari karo oo lama dhihi karo qaa'iman qaa'imun ina zaydan lama dhihi karo ayib markaasuu musanifku wuxuu iri wa tuksaru ina fi libtidaa'i ilaa aakhirih wa tuksaru ina waa la kasriyaa fi libtidaa'i meeshaana waxa weeyaan ninka carabiga ku hadlayo iyo ninka inuu kitaab ama qoraal ama risaalo qorto uu rabo ina iyo ana mawaaqicda ay kala dhacayaan kuwa kale isuma shaabahmayaan laakina lacala ileyta mid kasta makaan uu leeyahay laakiin labadan ninka markii mubtadi ou yahay ama laysa bimutamakinin meelaha ay dhacayaan waxay u baahan tahay in loo sii sheego markaasaa waxaa lagu leeyahay inadii meesha la kasrinaya markii la tirtiriyo ilaa sagaal baa midkale la gaarsa mowdicna yajibu kasru hamzi inna oo ina in la yidhaahdo meelna ana in la yidhaahdaa waajib meelna labadiiba waa banaan tahay markaasuu iri wa tugsaru ina waa la kasraa fi libtidaai hadalka haddaad bilaabaysa ana ha ku bilaaben ina ku bilaaw inanii alyowma musaafirun dheh laakin ananii ha ka bilaabin naxwu qowlihi tacaala inaa anzalnaahu fi leylati alqadr fiir suura geedo wa ana lagama dhihi karo wa bacda alqasamina waa laga bilaabaa naxwu xamiim wاlkitaabi اlmubiini inaa anzalnaahu yaasiin wاlqur'aani اlxakiimi inaka la min almursaliin waa ka xamiim wاlkitaabi اlmubiin inaa jacalnaahu kulii inadi waa la wada hoos marinaya wاlqowli wa bacda alqowli qaala inii cabdullaahi hadda qur'aanka waxaa lagugu miithaal leh annahu xuja waay hadhow markaad hadlaysid eh, qaala fulaan ina kada wa aad leedahay qaala fulaan ana ma dhehaysid qultu waxaad leedahay qultu ina eh, alطayaara tuqlicu fi اlyowmi kada maraat ina aad leedahay ana ma dhehaysid qaala inii cabdullaahi wa qabla laami wa tugsaru qabla laami laamta horteedana waa la hoos dhigaa naxwu qowlihi wallahu yaclamu inaka larasuuluhu wallaahu yaclamu inaka wallaahu yaclamu inaka inaka rasuuluhu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun fiiri waxaa weeyaan innadaas maadaama khabarkeeda laam la geliyey laamtaas oo laamulibtidaa la yidhaahdo waxay gaar ku tahay innada iyo macmuulaadkeeda basay gasha sidaa noo imaan doonto marka hadiiba aad khabarka laam ku aragtid ina ma dhihi kar ana ma dhihi karaysid marka intaas hadda matni weeyaan ayadigu soo celina haddana fiiri tugsaru ina fi mawaadica axaduha an taqaca fi ibtidaa'i ljumlati ka qowlihi tacaala ina anzalnaahu waxaa lamida ah, ina acطaynaaka alkowthar alaa ina awliyaaa allahi la khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun intaas oo dhan alaada istiftaaxiyada ibtidaa'igay la xugum tahay intaasoo dhan fi ibtidaai wa hadalkii bilowgiisi aلthaanي bacd اlqasm ay dhacdaa naxwu qowlihi tacaala xaamiim اlkitaabi اlmubiin ina anzalnaahu yaasiin wاlqur'aan اlxakiimi inaka la min اlmursaliina athaalithatu ama thaalithu an taqaa maxkiyata bilqowli qowl gadaashiis mid looga xikaayo in noqoto ka qowlihi tacaala qaala inii cabdullaahi maxkiya waxaa loo yiri qofkii hadalkiisiyaa sidiisa loo soo warinaya qaala ana ma banaana haddaad baqaala iyo qultu iyo qowl iyo maquul haddaad aragti inale gadaasheed dheh araabicu midka afaraad an taqaca laamu bacdaha inadii gadaasheed laam inay dhacdo waayo ka qowlihi tacaala wallahu yaclamu inaka larasuuluhu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun fakusirat bacda yaclamu yaclamu gadaasheed waa lahoos dhigay iyo wayashhadu wa in kaanat futixat haba la kordhigo bacda calima wa shahidaba hala kordhiga fii qowlihi tacaala ku jirto calima allaahu anakum kuntum takhtaanuuna anfusakum shahida allaahu anahu laa ilaaha ila allahu hadda marka waxa weeyaan in hamsada la hoos dhigo calimada iyo shahidada ma keenin inayna keenin waxaa kugu daliil ah aayaadkan calima allaahu anakum iyadoo cilmi ka hormartay anadii la kordhigay shahida iyadoo la kordhigay baa anadii eh, eh, ay taallaa ee anadii la kordhigay marka inta maxay u kordhigan yihiin taas horena maxaa loo hoos dhigay wadaalika waa liwujuudi laami fi lawalayni labada horo wallaahu yaclamu inaka la rasuulu laamtaasaa khabarka ku jirto wallaahu yashhadu ina almunaafiqiin la kaadibuuna laamtaas waay laamtaasaa gaar waxay ku tahay macmuulaat inay gashaa ana macmuulaadkeeda ma gasho laakiin ficilka keligiis hadduu yahay waa la kordhigayaa ayib marka hadda musanifka waxaa la yidhaahdaa ninka oo tilmiidka ah waxoo dhan looma dhammaystiro waxa weeyaan qeyb oo wajaba fiiha kasru hamsi inayaa la sheegay cagsigeeda annadii goormaa la keenaa ma sheegin ibnu maalik markuu rabay inuu sheego hamza in naftax lisadi masdarin masadaha wa fii siwaadaa daaka buu iri meel kasta oo masdar looga baahan yahay annada dhacda hamsadeeda kordhig fii mowqic alfaacil oo kale awalam yakfihim annaa anzalnaa mowqic naa'ib alfaacili ee qul uuxiya ilaya annahu istamaca fii mowqic almafcuuli bihi walaa takhaafuuna annakum ashraktum wahaakada meel kasta oo loogaga baahan yahay in tawiil lagu oo masdar lagu awilo anaa la leeyahay meelaha qaarkeedna bacda idaa fujaa-iya iicaadat اljumlati bicayniha oo kale labadii waa banaan tahay in ana iyo ina in la yidhaahdo xataa inada meelihii oo la hoos dhigi lahay wax badan uu musanif ka tegay mawsuulka gadaashiisaa ka mid ah hadday maa mawsuulo ah ama isim mawsuul jaaa aladii ina abaahu qaa'imun aada leedahay liannahu haddaad ana tiraahdid yuawal maa bacdahu bimufrad siladani jumlo inay noqotaa shardi ahaa jirta marka siday jumlo u noqoto ina yaa laleeyahy maa ina mafaatixahu latanuu'u bilcusbati marka waxa weeyaan eh, waa badan yihiin mawaaqicda laakiin waxa weeyaan musanifkan hadda namaadija uu ka sheegay yuqaasu calayha gayruhaa annadana waxa weeyaan mawaaqicdaas ay leedahay wa min aayaatihi anaka tara alarda hadda fiiri mubtada muakhar ah yay gashay liannahu taawal wamaa bacdaha bimasdarin marka qaacidadaasa asal u ah binisbati lianna inana waa la tirinayaa xaythu gadaasheeda idaa gadaasheeda id gadaasheeda eh, alaa oo istiftaaxiya gadaasheeda ibtidaau lkalaam sagaal baa iyagana laga tiriyaa ayib markaasuu musanifku wuxuu leeyahay wayajuusu dukhuulu laami calaa maa taahara min khabari ina almaksuurati aw ismihaa aw maa tawasata man macmuuli alkhabari aw ilfasli wayajibu maca almukhafafati in uhmilat walam yadhar ilmacnaa intana wuxuu ka hadlayaa wayajuusu waxaa banaan dukhuulu laami laamta in la geliyo ama dukhuulu laami laamta gelitaankeeda calaa maa isim ay gasho taahara dib maray oo min khabari inna ina khabarkeeda hadduu dib maro asalka ku yimaado almaksuurati la hoos dhigay fiiri marka laamtan oo laamul ibtidaa la yidhaahdo waxa weeyaan ciidana taakiiday faaidaysataan soo niriye laam alibtidaa iyo qasam iyo jumla ismiya waxaasoo dhan waxyaalaha faa'ideeyay kamid yihiin taakiidka marka laamulibtidaa waxay ku gaar tahay macmuulaati ina almaksuura inadii haddii lahoos dhiga khabarkeedii oo isimka kadib mari laam in la geliyaa banaano la yihahdo ina zaydan la qaa'imun aw ismihaa as isimkeeda hadduu dib maro ina fii dalika la cibratan aw maa tawasata wax dhexdhexaadaystay oo min macmuuli اlkhabari khabarka macmuulkiisi ah waxaa tiriya fiiriya ina zaydan aakilun طacaamaka yay ahayd zaydan waa ismu ina aakiluna khabarkii waay khabarkiiba oo ayada macmuulkeedii ah khabarka liannahu macmuulu ina waay khabarkii oo macmuulu ina ah yaa asna wax kusii camal falay oo طacaamkii ah طacaamkaas haddii lasoo hormariyo yajuuzu an tadkhula caleyhi laam ibtidaa oo la yihahdo ina zayda laطacaamaka aakilun in la yihahdo ida taqadama macmuulu اlkhabari cala alkhabari nafsihi ayib wayajibu laamtii waa waajibaa gelitaankeedii waa mas'alo kale tan aw ilfasli dheh ha min aw ilfasli aw damiir اlfasli damiir lagu macaabo damiiru اlfasli aydan laamu libtidaa inay gasha waa banaan tahay laakiin damiiru lfasligaas markuu dhex dhaco bayna macmuul bayna ismi ina wa khabariha dhexdooda marku dhaco in laam la yihahdo laam libtidaa inay gashacyina waa banaan tahay markaasuu wayajibu ay dukhuulu laami haddana waxaa waajiba laamta inay gasho maca almukhafafati inadii oo la takhfiifiyey inay laam khabarkeedii gashaa banaan in uhmilat haddii la ihmaaliyo inti oo walam yadhar ilmacnaa macnihi uusan muuqanin marka fiiri asaa kuu sharxi doono musanifka yajuusu waxaa banaan dukhuulu laami libtidaa'i bacda ina inay gashaar banaan almaksuurati la hoos dhigay calaa waaxidin ay geli kartaa oo min arbacatin afar shay mid ka mid ah geli kartaa ithnayni mutaakhirayni laba inay dib maraana shardi ah wa thnayni mutawasitayn labana in dhexdhexaadistaan fa ama almutaakhiraani falkhabaru waay naxwu qowlihi tacaala wa ina rabbaka laduu makfiratin hadda inadii waa rabbaka waa isimkeedii khabarkiina duu oo min asmaai lkhamsa ay noqotay marka duudii hadda waa khabar waay waana dibmarsantao isimkay ka dibmarsan tahay yajuusu dukhuulu laami alibtidaa calayhi towkiidkayna u faa'iideynaysaa aw ilismu isimkii baa banaan bishardi ta'ahurihi can alkhabar naxwu ina fii dalika lacibratan fiiri laamta lcibrata cibratan ay ahayd laamta ku jirto isimkay gashay liannahu mutaakhirun can alkhabr ayib ina ladaynaa may ankaalantaas mid kale waa wa ama almutawasitaani fa macmuulu lkhabr khabarka midkuu ku camal falay waayo naxw ina zayda laطacaamaka aakilun hadda ina xarfu towkiidin wa nasbin zaydan ismu ina aakilun khabaru ina wa huwa ismu faacilin yacmalu camala ficli yarfacu lfaacil wayansib lmafcuula wa faaciluhu damiir mustatiru jawaazi taqdiru huwa marka طacaamaka waa mafcuul lilaakil marka khabarkii oo aakil ah iyo طacaamaka macmuul u noqotay oo mafcuul ay u qaadatay marka fiiri aakiluntaas macmuuli ina ay noqonaysaa lannahu inaa godatay asoo macmuul ahay buu haddana macmuul kala qaatay oo طacaama ka ahayd marka waxay ku banaanaatay inay laamulibtidaa gasho likownihi mafsuulan wadamiiru lmusamaa weeyaan damiirka lagu magacaabo cinda albasriina faslan lagu magacaabo wa cinda alkuufiyiina cimaadana lagu magacaabaa naxwu qowlihi tacaala ina haada lahuwa alqasasu alxaqu wa inaa lanaxnu saafuuna wa inaa lanaxnu musabixuun fiiri hadeertaan ina haadaa haddii tirahdid haadaadii waa ismu ina khabarkiina alqasasu waay damiirkan huwa damiiru lfasli ay ku magacaabaan basriyiinta liannahu waxa weeyaan wuxuu kala fasliyey qasastaas beyna an takuuna bayaanan lismi alishaara aw an takuuna khabaran markii lahuwada la yimid yatacayan an yakuuna maa bacdaha khabar raab lahu icraab ma laha laakiin fiir hadda hadayna lahu joogi lahayn إن haadaa midkan alqasasa ah miya mase ina haadaa midkan alqasasu weeyaan oo khabar ah lakalama yaqaano damiiru lfasli markii la keenay tacayana an yakuuna maa bacdaha khabara liina walaysa bayaanan walaa badalan cimaadan haddii lagu magacaabana liana alkhabara ictamada calayh lianna qasastaas khabarnimo kuma cadeen ilaa bacda almajii'i bidamiiri lfasli marka kaana alkhabra ictamada calaa rujxaani khabariyatihi calaa hada damiir sidaas weeyaan ayb wa inaa lanaxnu saafuuna wa inaa lanaxnu musabixuunana waa lamid inaadaas ina iyo naadii hoshadanay ka kooban tahay inanaabay asalkeedi ahayd marka ina xarfu tawkiidin wa nasbin naa ismu ina mabniyu cala sukuuni fi maxali nasbin naxnu laamu tawkiid naxnu damiiru lfasli laa maxal lahu min alcraab asaafuuna khabaru ina marfuucu calaamatu rafci lwaaw niyaabatan can dumi liannahu jamcu lmudakari saalim marka fiiri lowlaa lanaxnu aan la heli lahayn wa inaa asaafuuna inay ay bayaan tahay iyo in kale lakala ma aqooni lahayn laakiin maadaama hadda godaalkeeda ay ku caddahay الsاaفوna yتcayn an takuna khabra lakin w ina aلsاafiina yay ahaan lahayd carabi ahaan hadii ishkaala ka imaan lahayd lakin jamc mkr salim waa ka duwan yahay w inaa lanaxnu الmusabixuuna waa lamid wqad yakunu dkhuulu laami inuu naamta gelitaankeeda inuu noqdaa la arkaa waajiba wadalika idaa khufifat inadii hadii la fuludeeyo oo wa uhmilad camalkii lagana tuuro liannahu haddii la camal siiyo ishkaal maba imaanayo wa in zaydan la qaaimun ama in zaydan qaaimun labadii waa dhihi karta haddiiba maa bacdigeed uu nasbisan yahay nasbadaasaa u diidayso inay in kale ku darsoonto laakiin haddii lida la fududeeyo oo inna aan la dhihin oo in la yidhaahdo oo camalkii laga tiiro in zaydun la yidhaahdo walam yadhar qasdu lithbaati in ithbaat lagala jeedana ay muuqanin marka waxaa laleeyahay laam in la geliya khabarkeeda waajib ah ka qowlika in zaydun zayd la munطaliqun weeyaan haddaan laamtaas la gelinin waxaa loo malay lahay intii naafiyad ahdo in zaydun zayd ma aha la munطaliqun in zaydun munطaliqun zayd mid tagaaya maaha in cindakum min sulطaanin bi hada ayaa loo malay lahay in cindakum ma cindakum markaas hayna intii naafiyada ahayd iyo intii mukhafafa min athaqiila alatii uhmilad isugu darsami lahayn yaa khabarka la fiirinaya khabarka haddii laam uu ku jiro waa intii mukhafafa min athaqiila waa walihaada tusama laamu tusamaa waxaa lagu magacaabaa laamtan allaama alfaariqa tusamaa naaib faacilkeeda tusamaa haadihi laamu allaama alfaariqata lagu magacaabaa liannahaa faraqad waxay kala geysay bayna alnafyi waalihbaat masaladaa soo booday wa inamaa wajabat haahunaa in laamtii la munطaliqun la geli waa waajibtay farqan baynahaa io wa bayna in annaafiya intii naafiyadeed in la kala geeya awgeed kaalatii fii qowlihi tacaala in cindakum min sulطaani bihada fiiri in cindakum ma aha agtiina min sulطaanin xuja kuma haysataan bi hada marka waxa weeyaan in naafiya mulgaatun laa camala lahaa cindakum khabr muqadam min sulطaani mubtada muahar xaraf zaa'id ah la geliyay in cindakum sulطaanu bihada saasay ka dhigantay walihaada tusamaa hadihi laamu allaama alfaariqa liannahaa faraqad waxay kala geysay bayna الnafyi wاlihbaat fain ikhtala shardun haduu u dhinto fain ikhtala hadduu dhinaado shardun shardi oo min athalaathati shuruudan ka mid eh kaana dukhuuluhaa laamu libtidaa inay khabarkeeda geshay jaa-isan u noqonaa walaa waajiban ma aha waa licadami iltibaasi wax isku dheehmaya ma jiraan oo isku darsamaya wadaalika idaa shudidad haddii la shido laam uma baahno naxw ina zaydan qaa'imun waxaa lamid ah aw khufifat haddii la fudo laakiin waa ucmilad la camal siiyo oo in zaydan qaa'imun la yidhahda aydana uma baana laam aw khufifat haddii la khafiifiyo oo wa uhmilad la ihmaaliyo wadahara almacnaa macnihina hadday muuqato markaas oo intii naafiyadeed ay ku darsoomaynin waxa weeyaan aydan in la geliya waajib ah ma aha ka qowli shaaciri ana bnu ubaati daymi min aali maalikin wa in maalikun kaanat kiraama almacaadini nin baa wuxuu ihi ana bnu ubaati daymi dulmiga kuwa diida wiilkoodaan ahay oo min aaliki maalikin ah maalig aalkiisa ah wa in maalikun maaligne kaanad waxay ahayd qabiilkaas kiraama almacaadini ususheeda miday wanaagsan tahay marka waxaa leeya intaan hadda wa in maalikun ah in mukhafafa inay tahay ku caddahay oo ku darsamin mayso midii naafiyada ahayd leesh liannahu haddii intaa naafiye laga dhigi lahaa shaacirka wuxuu noqon lahaa beytka shadrigiisa horena isku ammaano shadriga intiisa dambena isku caayo noqon lahayd taasna haddii qasadkiisa ma ah waxay marka kuno macnihii ku toosi karaa oo labadii beytka labadiisa shatri uu ammaanku noqon karaa in inti laga dhigo in mukhafafa min athaqiila oo la yidhaahda ana bnu ubaati daymi kuwa dulmiga diideen wiilkoodan ahay oo min aali maalikin ah wa in maalikun maaligaas oo aan kuu sheegaane qabiilkaas waaye kaanad kiraama almacaadin ahayd haddii la dhihi lahay wa in maalikun maalig ma aha oo nafi laga dhigi lahay qoladuu ku ammaantamay isku ammaanay inuu gadaal ka cayo noqon wahada laa yutasawar abadan marka ma la dhihin wa in maalikun lakaanat lama dhihin oo khabarkeeda laam lama gelinin limaada liannahu macnihii a iska cado ina intaan naafiya ahayn oo ithbaati ay tahay ku caddahay wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi